alxamdu lilahi wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaah wacalaa aalihi wa saxbihi waman ihtadaa bihudaah wabacd wabacd waxay noogu dambeysay musanifku raximah llah ibnu mulaqin hadalku yihi wayulaqabu ayda biriwaayati alfaadili can lmafduul waxaanu nihi riwaayat laqraan cafwan riwaayat alakaabiri can alasaaqir waa laba nooc waa akaabirun fi lfadli walcilmi walqadri iyo akaabirun fi sinni soo ma nacam <clears throat> fi sinni walcilmi iyo akaabirun fi sinni marka waxaynu sheegnay inay ka mid tahay min riwaayat alakaabir riwaayadu nebigu ka wariyey calayhi salaatu wasalaam saxaabiga la yidhaha tamiim adaari iyo abi bakrin sidiiq radia allaahu canhum oo tamiima daari nebigu wuxuu ka wariyey nidhi maxay xadiisuljasaasa xadiisuljasaasa waxaa soo saaray imaamu muslim waa xadiis tawiil ah waxaana warisay saxaabiyadda yani caanka faatimata bintu qays radia allaahu tacaala canha khulaasadiisuna waxay ahayd sidii aynu sheegnay ama shalayba tilmaannay inay niman u yimaadeen faatimata bnu qays radia allahu tacaala canha oo uu ku yidhi raawi ruwaadda ka mida ayaa u yimi <clears throat> waa caamir ibnu shuraaxiil ashacbi deedna wuxuu ku yihi xadiis nebi maxamed aad ka maqashay adigu oo aada rasuulka afkiisa ka qaaday sala allahu caleyh wasalam ii sheeg xadiiska dhexdeeda marka waxaa ku soo arooray inay tiri nabiga calayhi salaatu wasalaam dadka isugu yeedhay dabeedna dadkii waxay isugu yimaadeen masaajidka nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaan maqlay rasuulku inuu soo diro lahaa salaatu jaamica salaatu jaamica masaajidka isugu kaalaya dabeedna masaajidkan tegey nebigaan la tukaday safkii hore ee dumarka ayaan galay rasuulku sal alla alay waslam markuu salaaddii dhameeyey ayuu mimbarka fuulay isagoo qoslaya sal allahu alay wasalam waxaanu nebigu faray qof waliba inuu laazimo halkii uu ku tukaday oo aanu ka kicin rasuulku sal allahu alay wasalam wuxuu yihi atadruuna lima jamactukum saxaabada rasuulka sal allahu alayh wasalam nebigu wuxuu ku yihi ma garanaysaa waxaan isugu kin yeedhay waxay yidhaahdeen allah wa rasuuluhu aclam kadibna rasuulku sal allahu alayh wasalam waxa uu u sheegay oo ku yihi wallaahi ma jamactukum inii wallaahi ma jamactukum liragbatin walaa lirahba walaakin jamactukum nebigu wuxuu ku yuri waxaan isugu kin yeedhay waxaan isugu kin yeedhay saxaabiga la yidhaahdo tamiim addaari culimaduna saasay u dabdiyeen lafdigiisa tamiim addaari addaari maxaa looga jeedaa culimada qaarkood waxay idhaahdeen waa maxallad uu degay meeluu deganaa culimada qaarkoodna waxay idhaahdeen waa awowyadii mid ka mid a ah. waay kaana rajula nasraaniyan bu nebigu yii tamiim addaari wuxuu aha rajul nasraani ah dabadeedna waa islaamay waa yimi waa islaamay waanu ila beectamay bu nab ala sl oo beecadii muslimiinta laga qaadaya nebiga lala gelayana waa gal rasuulku wuxu uhi wuxuu ii sheegay tamiim addaari war waafaqay warkii aan idiin sheegay ee aan idinka sheegay masiixu dajaal rasuulku wuxu uhi sal allahu alay wasalam fajaءa fabaayaca waaslama waxadaanii xadiiثa waafaqa aladii kuntu uxadiثukum can masiixi dajaal xadaanii anahu rakiba fi safiinati baxriyati maca ثalaaثiina rajula min lakhmin wajudaam fabalaga bihim اlmowju shahra fi اlbaxri ثuma arfa'uu ilى jaziirati fi اlbaxri xatى magrib الshamsi waxa uu nebigu sheegay sal allahu alيh wasalam inuu tamiim yidhi annaga oo anigoo soddon ninoo waxa weeyaan la socda kale ayaanu waxaanu safar ku gallay safar baddaa baanu gallay dabadeedna doontii aanu raacnay ayaa amwaajiba ku kacay waxaa ku kacay duufaanada ka kaca badda ayaa ku kacay <clears throat> waanu lunnay bil baanu badda dhex maraysanaynay buuri akhiiran baanu ku eeranay meel jaziiro ah oo jaziirad badda ku dhex taalla dabadeedna waxaana la kulantay buuri yiri oo jaziiradii aanu ku dhex aragnay daabad timo badan oo aan la garanaynin xaggeeda hore iyo xaggeeda dambe la kala garanaynin min karat shacab ah. dabeedna waxaanu ku nidhi waxaanu nidhi buu ihi waylaki ma anti faqaalat ana aljasaasa qaaluu wama aljasaas jasaasaa la yidhah oo jasaasadu maxay ahayd bay ku yidhaaheen dabeedna waxay ugu jawaabtay ayuha alqowm intaliquu ilaa hada arajuli fi deyr ninka meeshaa ku xidhan bal hadda ninkaa u taga fa inahu ilaa khabarikum bilashwaaq warkiina xiise badan buu u qabaaye bal ninka halkaa ku xidxidan u taga ah, meeshaa ku jira wuxuu yidhi marka ay warkaa noo sheegtay waanu ka baqannay oo shaydaamad baanu mudnay oo dee qoladii hooseanu mudnay buui waanu ka baqanay ah, jin iyo waxbaanu dee u malaynay ya mm. deedna meesha ay noo tilmaantaanu tagnay faida fiihi acdamu insaanin ra'aynaahu qatu khalqan wa ashaduhu wihaaqan majmuucatan yadaahu ilaa cunuqi maa bayna rukbatayhi ilaa kacbayhi bilxadiid waxaanu ugu tagnay buu ri qof biliaadan oo aanu aragna kii ugu weynaa ee waxa weeyaan xagga khalqigii abuurka uguna xidhxidhid badna sida uu xidhxidhan yahay wuxuu xidhanba maanu aragba gacmihiisu waxay ku waxa weeyaan ku xidhan yihiin qoortiisa labadiisa low laga bilaabo ilaa canqowyadiisana xadiid baa ku xidxidhan weli maan arag buu leeya wax saa u xidxidhan deedna waxaanu ku nidhi weylaka maa ant waar waad hoogtay maxaad ahayd ayaanu nidhi buuhi markaasu wuxuu yihi qad qadartum calaa khabarii fa akhbiruunii maantu horta idinku isu kay sheega ani warkayga waa helaysaan markaas yidhi annagu carab baanu nahay dad naas min alcarab waxaanu nahay niman carab ka mid ah badda ayaanu safar ku soo gallay qisadaasaa nagu dhacday dee halkan bay sidii aanu u soconay ay deena keentay doontii ama baashii nala luntay iyo amwaajteena keeneen kadibna daabaddaasaan aragno nagu tiri bal nin baa halkaa ku jira hordaa u taga warkiina xiisa badan u qabee su-aalo weydiiyey marka wuxuu ku yidhi wuxuu ku yidhi akhbiruunii can nakhli baysaan timirtii meeshii baysaan la odhan jiray ku taallay warkeeday siiya markaase waxay ku idhaaheen can ayi shaaniha tastakbir xaggee baanu kaaga warannaa qaala as'alukum can nakhliha hal yuhmir timirtaasi weli ma baxdaayo weli yani waxa weeyaan ma lagu intifaacaayo mise waa geedahaasi way gureen yani waxa weeyaan way qalaleen oo ma wax midhaa ma bixiyaan qaaluu waxay idhaheen weli waa la cunaayo weli waa midhi midhi way ka baxaan markaasuu yihi ama inahu yuushaku an laa tudmir waxa dhow inaanay midho dambe ka bixin deedna wuxuu ku uhi buxayrata tabariya waa buxayro macruufa ii sheega ka warrama qaaluu waxay dhaheen an shaniha can ayi shaniha tastakbir buxayra tabariya waxay ku taallaa waan filaya hadda ama suuriya ama urdun bal hadda ka warama can ayi shaniha tastakbir qaala hal fiiha maaun biyo ma ku jira xaabay yidhaaheen waa aad ba biyo badan baa ku jira qaala ama ina ma aha yuushaku an yadhab waa dhowda in biyaheeda la waayo ay gudho ha wuxuu ku yihi caynu zacar iiga warrama zaqr qaaluu can ayi shaniha tastakbir qaala hal fi lcayni maaun wahal yazracu ahluha bimaai lcayn qulnaa nacam biyihiina waa ku jiraan dadkuna waa ku beertaan baa lagu yii markuu yii wax ma lagu beeraa dabeedna waxa uu yidhi waxaa dhow inay iyana waxa weeye wuxuu yihi waxay ku idhaaheen biyo badan baa ku jira eelkeeduna way ku waxa weeyaan way ku intifaacaanoo waxbay ku beertaan halkaa markuu marayay wuhi akhbiruunii can nabiyi lummiyiin nimankii ummiyiinta ahaa nebigoodii iga warrama maa facala muxuu sameeyey markaase waxay yidhaahdeen eh, tamiim iyo xertiisii qad kharaja min maka makuu ka soo baxay wa nazala yathriba yathribna waa u hijrooday oo madiinuu degay qaala aqaatalathu lcarab carabi ma la dagaalantay qulnaa nacam waa la dagaalamay qaala kayfa sanaca bihim maxaa kala gaadhay ya halkay isla marayaan fa akhbarnaahu waxaan u sheegnay buu ihi annahu qad dahara calaa man yeliihi min alcarabi wa ataacuh inuu ka guulaystay nebigu calayhi salaatu wasalaam carab intii isaga ku xigtay ama ku dhoweyd ama la jaarka ahayd oo ay addeeceen qaala lahum wuxuu ku yidhi qad kaana daalika warkaasi ma dhacay qulnaa nacam haa baan nidhi qaala wuxuu ihi amaa ina dalika khayrun lahum an yatiicuuh walle waxa u khayr badan inay addeecaan oo ay yeelaan taasaa u khayr badan buuri wa inii mukhbirukum canii ana warkayga iga qabta ana almasiixu baan ahay buuri masiix baa la yidhaahdaa wa inii uushiku an yu'dana lii fi lkhuruuji fa akhruj waanay dhowdahay in lay ogolaado inaan halkan ka soo baxoon soo baxo fa asiira fi lardi dhulka aan maro falaa adacu qaryatan ilaa habattuhaa fii arbaciina leyla afartan habeen baan adduunkao dhan isu marayaa buuri meel iga fakanaysaa ma jirto marka laga reebo hayra makkata wa tayba maka iyo tayba mooyaane fahumaa muxaramataani calaya kiltaahumaa labadooduba waa iga xaaraan oo geli maayo buuri kulamaa aradtu an adkhula waaxidatan aw waaxida minhuma markastaan kastaan israaha labadaa magaalo mid ka mida gal istaqbalanii malakun biyadihi sayfu saltan yasudunii canha malag waxaa iga hor imanaya malaa'ig site seefo galkii laga saaray ya oo yasudunii canha iga celinaya wa ina calaa kulli naqabin minha malaa'ikatun yaxrusuunaha madiinana iyo makana waxaa saaran waddo kasta oo waddooyinkeeda ka mid a iyo buuraheeda buur kastoo ka mid a waxaa saaran malaa'ig ilaalinaysa markaasuu rasuulku sal allahu aleyh wasalam halkaa markuu marayo ul uu haystay intuu mimbarkii ku maaragtay sidaa ugu mudmuday ayuu wuxuu yihi haadihi ayba haadihi ayba haadihi ayba isagoo magaaladiisa sheegay nebigu alayh isalaatu wasalam yacni lmadiina rasuulku markuu intaa sheegay buu wuxuu ihi alaa hal xadatukum dalik war warkaa tamiimii sheegay ma idiin sheegay markaasay saxaabadii dadkii yidhaaheen haa nebigu wuxu uhi fainahu acjabanii xadiisu tamiimin anahu waafaqa aladii kuntu uxadiثukum canhu wa can lmadinati wamaka ila anahu fi baxri الshaami aw baxri اlyamani la bal min qibali اlmashriqi ma huwa min qibali اlmashriqi ma huwa min qibali اlmashriq ma huwa waawma biyadihi ila اlmashriqi qaalat waxay tihi faaduma faxafidtu hada min rasuuli اllahi sala اllahu alيh wasalam warkaa dhammaantii nebi maxamed baan ka xifdiyey cid kale kama maqal rasuulku wuxuu yihi waxaa aada ii cajabiyey inuu tamiim sheegay oo dajaal ka sheegay warkii aan idin sheegay warkii aan idin sheegay idan hada alxadiis xadiiskaas ayuu nebigu sal allah alay slam tamiim adaari ka wariyey abubakr asidiiq rasuulku sal allah alay slam waxa uu ka wariyey buu sheekhu inagu yidhi ayuu wax ka wariyey buu sheekhu inagu yidhi laakiin culamadu waxay tilmaameen inaanay helin xadiis uu rasuulku sal allah alay wasalam abubakr ka wariyey laakiin waxaa waxa rasuulku sal allahu alayh wasalam bacda ahlicilm xadiisulaadaan buu nebigu ka wariyey abubakr laakiin sidaa saxda waxa inu xadiisulaadaan nebigu ka wariyey ayo saxaabiga la dhaa cabdillahi bnu zayd ibnu cabdirabo cabdillahi bnu zayd ibnu cabdi rabo sida sunan tirmidi iyo abu daawuud iyo eyrkoodba ku taala wayulaqabu waxaa lagu naanaysaabur oo magac looga dhigaa aydan biriwaayati lfaadili can lmafduuli wuxuu yihi sheekhu wa riwaayatu shaykhi shaykhi inuu wax ka wariyo can tilmiidi ardaygiisii inuu wax ka wariyo ayaa riwaayat lakaabiri can ilasaakiri ka mid ah waa nooca labaad ya waxaynu nidhi waa alakaabiru qadran weeye wa cilman ama ama sinana way dhici kartaa ka riwaayat zuhri wa yaxya bnu saciid alansaari wa rabiicat ara'i wa gayrihim ay ka warinayaan can malik malik ibnu anas imaamu daar lhijra zuhri iyo yaxya bin saciid alansaari iyo rabiicat ra'yi waa mashaayikhdiisi mashaayikhdiisi baa maxay ka warinayaan wax waxayna ahlulcilmigu yidhaahdeen mashaayikhda ardayga inay mashaayikhdiisu wax ka wariyaan waxay tilmaamaysaa in cilmigiisu cilmi mawhuuqaya ah waxaa kalay tilmaamaysaa inay qireen ficliyan u qireen in cilmigii laga qaadan karo aragtaada waayo can malik raximah llah taana waxaa la idhaahdaa iyaduna waxay ka mid tahay riwaayat lakabiri can lasair wa riwaayat nahiri an nadir riwaayat nahiri can nadiir in qof in raawi ruwaadda kamidihi nin asaagiisiya uu wax ka wariyo yani annadiir oo min almujtahidiina loo jeeda nin mujtahidiinta ka midihi inuu wax ka wariyo can nadiir nin kale oo mujtahida oo caalim ah inuu wax ka wariyo oo dhigaalka dhigiya oo maxay ah dhigiya maalan waxay ahlulcilmi sheekhu yidhi ka riwaayati thawriy ka thawriyi weeyaan oo wax ka warinaya can maalik thawri waa axad aimati lmujtahidiin sufyaan bn saciid athawri waana imaam aimadii madaahibta fiqiga ah waxa weeyaan lahayd ka mid a ah. imaamu maalik buu wax ka warinaya waa nadiiruhu fi lcilmi soo ma aragtid xa kadalika abu xaniifa oo maalik wax ka warinaya xadiis alayimu axaqu binafsiha min waliyiha hmm. waay alayimuna waxaa looga jeedaa maxay gabadha carmalkaabaa loo jeeda athayib alayim ah, waa maxay waa lafdi qariiba nacam walihada culimadu way fasireen ah, riwaayaadka kaleana adiiska xadiiska ayaana caddeeyey <clears throat> waay nacam wa macrifatu riwaayati alaabaai can ilabnaa'i garashada la garanaayo wixii ay ka wariyeen aabbayaashu ay ka wariyeen maxay ay inamadooda ka wariyeen inamadooda ay ka wariyeen sida badan iminka abu xaniifa iyo thawri iyo malik waa aqraan waa niman xagga asaaniidda iyo siniga isku dhow agga mashaaikhda wax ka wada mashaayikh wax ka wada qaatay zaman wada noolaa waxa weeyaan xagga cumriga isku dhow weeyaan ma garat <clears throat> culimada sunaduna waxay yidhaahdeen raximahum ullah laa yambul rajulu fi lcilmi laa yambulu rajulu fi lcilmi nabula yambulu laa yambul arajulu fi lcilmi xataa yaakuda can man fowqahu wa can man duunahu wa milahu xataa yaahuda can milih wa can man fawqah wa can man duuna qofku cilmiga qof ku bislaaday noqon maayo qof cilmiga ku bislaado cilmigu biyo dhigay noqon maayo haddaanu wax ka qaadanin cidda isaga la midkee yani waxa weyaan aqraantiisa ah nacam ay isku faca yihiin ee aqoonta leh iyo cid ka saraysa oo fi lcilmi walqadri ama wasini ka sarraysa ama aanu wax ka qaadanin cid ka hoosaysa saddexda haddaanu jamcinin qofku weli cilmigu muu biyo dhigin bay culimadu dhahay hada yadul cala tawaaduc soo ma ha in qofka cilmigu kala wan yahay cidda wax ka qaadanayo saawgeed culimadu waxay dhahen haddaad doonaysaa inaad cilmiga ku maaragtay ku eh, ku intifaacdo oo aad cilmigu ku biyo dhigo ka qaado cilmiga ciddii kaa da'weyn iyo cid kula mida iyo cid kaa yar hadday cilmi aanad haynin hayaan ehelle u yihiin in wax laga qaato nacam nacam <clears throat> faa'iidaday leedahay markaa barashada la baranayo riwaayat lakaabir can ilasaakir iyo riwaayat alabaa can ilabnaa faa'idaday leedahay waxa weeye inaanad u fahminin in sanadku maqluub yahay oo markaa marka aad garanayso marka aad garanayso in rabiicatu ra'yi uu sheekh u yahay maalik oo maalik sheekhiisii uu yahay ama zuhri uu yahay maalik sheekhiisii sanadkiina aad aragto zuhri oo horeeyo isagu arday oo maalik wax ka warinaya waxaa laga yaabaa markaba inuu kuu soo degdego maxay sanadkan qalbi baa ku dhacay ood istiraaa sanadkani sidan sax kuma aha ee waa in maalig la horreysiiyo leanno maalig baa arday ahaa ma aragtaad kadalika markaad aragto waalidkii oo weladkiisii wax ka warinaya ama asalkuna uu ahaa inuu inuu inanku waalidkii isagu wax ka wariyo de waxa laga yaba ina waa maqluub laakiin haddaad garanayso inaan anwaacda culum xadiiska iyo waxyaabaha asaaniidda xadiiska nebiga kusoo arora ay ka mid tahay riwaayatu lakaabir can ilasaakir markaba waad hubinaysaa maaragtaada markaba waad hubinaysaa waay wa riwaayat nadiiri can nadir ayib wuxuu sheekhu yidhi wa macrifatu riwaayati alaabaai can ilabna ka riwaayat alcabaasi weeyaan can ibnihi uu ka wariyey alfadl ibnuhu fadl ibnu cabaas ayuu wuxuu ka wariyey ayuu wax ka wariyey marka markaad aragto cabaas ibnu cabdimualib oo inankiisii wax ka warinaya dee waxaa laga yaabaa inaad istiraahdo sanadka qalbi ayaa ku jira sanadka qalbi ayaa ku jira <clears throat> waay kariwaayat alcabaasi can ibni lfadl wa cagsihi iyo wa cagsihi cagsigiisa barashadiisa oo cagsigiisa waa maxay waa sidii asalka ahayd ee jaadada ahayd oo waa in abnaadu ay wax ka wariyaan aabaaga aabbayaashooda inay wax ka wariyaan wuxuu sheekhu yidhi xaafid alciraaqi wuxuu yihi raximah llah xaafid alciraaqi raximah llah waxa uu yidhi riwaayat can ilaabaa anwaac weeye riwaayat alabnaa can ilaabaa anwaac weeye waxaa ka mid ah inuu ninku wax ka wariyo can abiihi aabihi aabihina awowgii wax ka sii wariyo marka ay noqoto fulanu can abiihi can jaddihi waxa uu yidhi xaafidka ciraaqi la yidhaha raximah wuxuu yidhi riwaayat rajuli can abihi can jaddihi min almacaali ninku inuu wax ka wariyo aabihii aabihiina wax ka wariyo awowgii waxay ka mid tahay waxyaabaha asaaniidda caaliga ka dhiga waxyaabaha asaaniidda caaliga ka dhiga sheekhu wuxuu yihi wakadaa waxaa lamid i ah riwaayat lummi hooyadii inay wax ka wariso can waladihaa ilmaheeda waxay culimada qaarkood yani waa riwaayat aaba riwaayat alaabaai can ilabnaai waxaa ka mid a ah riwaayat lummi can waladiha inay hooyadu ka wariso waladkeedi culimada qaarkood waxay u tusaaleeyeen taas waxay u tusaaleeyeen sida isaabada iyo ikhtisaaru culuum alxadiis iyo meelo kaleba ku taalla waxay u tusaaleeyeen sheekha laftiisa waxaan filayaa sharaxiisa waa ku sheegaya ha maya cafan isagu ma sheegayo waxa ay waxay u tusaaleeyeen umu roman oo abubakr radia allahu tacala canhu xaaskiisiiya waa umu caaisha umu umina caaishata radi allahu canha umu roman waxay ka warisay inanteedoo caaishaabay waxay ka warisay xadiisu taswiiji caaisha xadiiskii ku saabsanaa ama qisadii ku saabsanayd caaisha guurkeeda yay ka warinaysaa can caaisha saasay culimadu amsile ay u tusaaleeyeen ka mid a waxaa kaloo ka mid a riwaayat labi can ibnatihi riwaayat lakabiri can ilasaakir waxaa ka mid a inuu aabba ka wariyo inantiisii wax inuu ka wariyo anas ibnu malik khaadimu rasuuli llaahi sal allah alay wasalam wakhti aad u badan buu noolaa duriyad badanna alla waa siiyey waxaa la sheegay waxaa bukhaari ku sugan inuu yidhi xadaatnii ibnatii umayna annahu dufina lsulbi ilaa maqdami alxajaaji albasra bidcun wa cishruuna wa mia inantayda umayna waxay ii sheegtay in laga soo gaadho ilaa wakhtigii basra uu imanayay xajaaj ibnu yuusuf in tafiirtaydii laga aasay boqol iyo labaatan qof tafiirtaydii in laga aasay imisa boqol iyo labaatan qof hada anasun yarwi caman can ibnatihi idan waa riwaayat alakaabiri can asakhir wakadalika riwaayat cabaas can ibnihi alfadl kadalika wuxuu ka wariya inankiisa cabdillahi bnu cabaas ibnu cabdimualib radia allahu canhum <clears throat> waay sheekhu wuxuu yidhi anwaacdii culuumi xadiiska waxaa ka mid a wa macrifatu lmudabaji wa huwa riwaayatu alaqraani bacduhum can bacdin mudabajka garashadiisii ayaa anwaacdii culuumta xadiis ka mid ah wa macrifatu lmudabaji min anwaaci lxadiis wa huwa mudabajku waxa weeye riwaayat alaqraani bacduhum can bacdin inay ciddii isku fil ahayd isku fila halkan waxaa looga jeedaa xadii baabka muxadisiin aqraan waxay uga jeedaan dadka isku filkaa da ahaanna isku dhow da ahaan isku dhow mashaayikhna wax ka wada qaatay mashaayikhna wax ka wada qaatay ayaa aqraan la yidhaha wa riwaayat laqraani bacdum can bacdin riwaayat laqraan inay aqraantii kala wariyaan bacdum can bacdin wax ka wariyaan mudabaj baa la yidhaha mudabaj ya waa isilaaxaadkii muxadisiinta ayib waxay tilmaamayeen inuu inuu inuu yahay wax aad u qurux badan waayahay maala caaisha radi allahu taaa canha abu hureyra wax ka warinaysa wa abu hureyra wa caaisha ahaduu caman caaisha abu hureyre wax ka warinaysa abu hureyrana caaishu wax ka warinaya eg fain rawaa mudabajka waxaa shardi ah, waa nooc riwaayatul aqraanka ka mid a waxaa shardiya labada qof ee aqraan tahay inay labadooduba wax kala wariyaan kullu waaxid yarwi can ilaakhar marka maxaan leenahay abu hureyra inuu caaisha wax ka wariyo caaishana abu hureyra wax ka wariso waa hada xaasil waana mid dhacday oo axaaiista ku taala labadoodu yay wax ka wada qaateen nebiga calayhi salaatu wasalaam labadooduna dee waa aqraan waa dad yani waxa weeyaan xagga isnaadka mashaayikhda iyo cumrigaba ama casrina wada noolaa waxaa laga yaabaa cumrigana sida badan way isku dhow yihiin laakiin mararka qaarkood waxaa dhacda in farqi uu jiro cumrigi waay nacam waxaa ka mid ah imaamu maalik oo awsaaci wax ka warinaya iyo awsaaci oo imaamu maalik wax ka warinaya iyo awsaaci imaamu maalik wax ka warinaya waxaa ka mid ah imaam axmed oo cali bnu madini wax ka warinaya iyo cali bnu madini oo imaam axmed wax ka warinaya ma aragta idan hada ismu eesh mudabaj riwaayat laqrani bacduhum can bacdin weeye yarwi kulu waaxid can ilaakhar sheekhu wuxuu ku yidhi fain rawaa axaduhumaa can ilaakhari haddii aqraantii midkoodu midka kale wax ka wariyo oo walam yarwi aanu wax ka warin alaakharu ka kale canhu isaga waxba ka warin fa gayru mudabajin mudabaj lama yidhaahdo ee riwaayatulaqraan baa la yidhahdaa waadix ikhwaan ha oo iminka haddii aynu helo laba laba laba qof oo aqraana ama ishtaraku fi sinni walisnaad oo midkoodu ka kale wax ka wariyey oo midkoodu midka kale sheekh u yahay taa mudabaj lama yidhaahdo hadalkaasi waa mafhuum waa cadi warkaas sooma taa lama yidhaahdo mudabaj maalan mm. culimadu waxay sheegeen waxay yidhahdeen miscar ibnu kidaam iyo sulaymaan ataymi waa laba qariin waa laba nin oo aqraana ah. sulaymaan ataymi iyo miscar ibnu kidaam miscar ibnu kidaam saasaa loo akrinaya kidaam bikasri lkaafi waay culimadu waxay idhahdeen sulaymaan baa miscar wax ka wariyey laakiin miscaroo sulaymaan wax ka warinaya ma jirto idan haadii mudabaj maa lagu sheegaya may waa riwaayat laqraan taasi saa awgeed baa sakhawi wuxuu ihi fakullu mudabajin aqraanun walaa cagsa waa khulaaso fakullu mudabajin aqraanun mudabaj kasta dee riwaayatu aqraan waa lagu tilmaamaya laakiin riwaayatu aqraan kastaa mudabaj maaha waa mafhuum somaadakaas ha fa kullu mudabajin aqraanun walaa cagsa <clears throat> waay waay <clears throat> su-aal aqraanta ma soo gelaysaa riwaayadu sheekhu tilmiidkiisi wax ka warinayo ya ma soo gelayso iyada maxaynu u bixinay riwaayat alakaabiri can ilasaakir la soco marka waay <clears throat> sheekhu wuxuu yihi wamacrifatu likhwati ikhwadii in la barto iyo walakhawaati ikhwadii ragga ahaa iyo walakhawaati ikhwadii hablaa ahaa in la barto oo la barto ruwaadii xadiiska inta walaala ah ee raga inta walaala ah ee dumara inta walaala ee rag iyo dumara inaad kala barato oo aad barataa waa laga maarmaan mudabajka maxay culimmadu u sheegeen iyo riwaayat laqraniyo waxaa loo sheegay si aanad ugu malaynin riwaayada in ama wahmi galay ama qalbi galay ama waxla la midka ah <clears throat> faaidiisu waa sidaas mhm. waay inaanad u malayn sanadka in ziyaada ku jirto ama wow wow meesha ka dhacay calaa sabiili mihaal markaad aragto awsaaci oo maalik wax ka warinaya aanad ogtahay inay laba qarin yihiin ama abuu hureyro caysho wax ka warinaya aanad ogtahay inay laba qarin yihiin inaanad is odhan sanadkan saxdiisu waxa weeye waxa weeye xadaanaa maalan xadaanaa abu hureyra wa caaisha weeye saa inaanad is odhan de iyagoole waa wada saxaabe eh aanad is odhan sheekh bay wax ka wada qaateene eh. ama aanad sanadka ziyaada gasho Mm. waay macrifat likhwati walakhawaat waa nooc ka mid a ah waada culum lxadiis oo waa maxay waa inaad barato ruwaayaddii xadiiska intoodii wada dhalatay inaad barato oo iminka cumar khadaab iyo zayd dee waa walaalo cumar ibnu khaaab iyo zayd cumar ibnu khaaab iyo zayd ibnu khaaab radia allahu canhum hma ashharuhuma cumar wa zayd bnu khaaab radia allahu tacaala canhu kaana min esh min asaxaaba waan sheegay lakin kaana min esh kaana min quraai asxaabi rasuuli llahi sal alla alay wasalam waay marka waa inaad barato ikhwadii inaad barato maxaa laga faa'iidaya barashadooda ruwaaddii siday walaalow yihiin inaan barto waxaan ka faa'iidayaa inaanan u malaynin haddii laba qof magaca wadaagaan oo aan walaala ahayni inay walaala yihiin inaan u malay ile way wadaagi karaa magace nacam waxaan xasuustaa markaanu dulcad joognay iskuulkii aanu dhiganaynay ibtidaa'iyada waxaa kalaaska aanu dhiganaynay ama aanu fadhinay eh, fasaladii aanu ibtidaa'iyadan soo marnay nagu soo maray wakhti ay kalaaska iyaga ku wada jireen saddex arday oo mid walba axmed yuusuf cabdilaahi la idhaahdo fa haaulaai mushtarikuuna fi alaaati asmaa wa maca dalika ma hum biikhwa walaalana maaha marka inaanad u malaynin cid aan walaala ahayn inay walaala yihiin ama ayay ka ayaad ka amni noqonaysaa markaad intii walaalo ahaa garanayso waadix soo ma waxaa kaloo faa'iidadiisu ay tahay rag walaala inaada odhanin walaala maaha oo aanad anfinin saxaabadu sheekhu ka miaaliyey walaalihii waa cumar iyo zayd buu sheegay waxaa ka mid a ah, kadalika waxaa ka mid ah cabdillaahi bnu mascuud iyo cutbata bnu mascuud waxaa ka mid a ah zayd iyo yaziid zayd ibnu thaabit iyo yaziid ibnu thaabit waxaa ka mida maalan saddex saxaabiye oo walaala ah waxaa ka mid ah cali bn abi aalib iyo jacfar bn abi aalib iyo caqiil bn abi aalib haaulaai waa halaasa walaala ah hmm. waay afar walaalaa ah, waxaa ka mid a caaisha radi allahu canha iyo asmaa bint abi iyo maxamed ibn abi iyo cabdiraxmaan ibn abi bakr haa ulaa'i waa arbaca wa kulluhum ikhwa wahaakada marka barashada la baranayo culimadu waxay idhahdeen faa'iidadaasi aynu sheegnay ayaa ku sugan kutubayna culimadu ka alifeen kutubay culimadu ka alifeen waxa aanan sheegin oo tilmaamin riwaayat alakaabir can ilasaakir culimadu ictinaa badan bay siiyeen runtii iyo iyo riwaayat alabaa can ilabnaa waxa weeyaan culimmadu cinaayo badan bay siiyeen waanay ka alifeen kutub culimada ka aliftay alikhwa walakhawaat min aruwaat waxaa ka mid ah cali bnu madini muslim saaxibu saxiix nasaa iyo keyrkood kutub bay ka alifeen kutub bay ka alifeen imaam muslim imaam nasaa iyo cali bnu madini kutub ayay ayay ka alifeen kutub ayay ka alifeen ayib hmm sheekhu wuxuu yidhi idan garashada la baranayo ikhwada iyo akhawaadka iyo ruwaaddu siday qaraabada u yihiin waa shay muhima oo aad iyo aad u muhima waman ishtaraka baa ka mid a ah, waman ishtaraka wa min anwaaci culuumi alxadiis macrifatu man ishtaraka inaad garato ciddii wadaagtay man ishtaraka cidday wadaageen canu isaga ka wadaageen fi riwaayati xagga ka warinta inaani laba ayaa ka wadaagay laba ayaa wadaagay oo tabaacada uu kala fogaaday maa bayna wafaatayhima dhimashadoodu ayadu kala fogaatay ka saraaji waaba sida saraaj fa ina albukhaariya bukhaari rawaa canhu waxbuu ka wariyey wakada alkhafaaf khafaafna waxbuu ka wariyey wa bayna wafaatihima bukhaariyo khafaafna waxaa u dhaxeeya miatun wa sabcun wa alaasuuna sana aw akhar boqol iyo toddobiyo soddon sano iyo ka badanba ama ka badan baa udhaxaysa culamada qaarkood waxay sida saxda waxa ina inay udhaxaysa boqol iyo sagaal iyo soddon sano saasay yidhahdeen saasay yidhahdeen culamada qaarkood <clears throat> waay nacam halkan sheekhu wuxuu ka sheegayaa nooc la yidhaahdo asaabiqu wallaaxiq asaabiqu wallaaxiq nooc la yidhaahdo ayuu musanifku raximahullah halkan ka sheegaya asaabiqu wallaaxiq waxa weeyaan waa waa in la helo sheekh ay wax ka wada qaateen laba arday oo ninna wakhti hore uu wax ka qaatay ninna sheekha uu soo gaadhay aakhiru cumrihii uu soo gaadhay oo wafaadko labadaa arday sheekha waxbay ka wada qaateen soo ma laakiin wafaadkooda waxaa u dhexeeya farqi shaasica ayaa u dhexeeya saa ogeed mucdid waxay u bixiyeen assaabiqu kii hore iyo wallaaxiqu kii ka daba tegay ee haleelay kaanaka laxiqtahu iminka sheekhu mithaalka uu sheegay caalimka la idhaha moxamed ibnu isxaaq athaqafi asaraaj annaysaburi muxamed ibnu isxaaq athaqafi annaysaburi asaraaj waxa uu dhintay saddex boqol iyo saddex iyo tobankii hijriga saddex boqol iyo saddexiyo tobankii hijriga ayuu dhintay sheekhaasi waxa wax ka wada qaatay bukhaari oo bukhaari goor buu dhintay laba boqol iyo lixiyo kontonka hijir buu dhintay bukhaari wuxuu dhintay laba boqol iyo lixiyo kontonka hijiriga ayuu dhintay <clears throat> sanata sittin wa khamsiina wa miatain wax ka wada qaatay bukhaari iyo iyo nin la yidhaahdo abulxusein axmed ibnu muxamed alkhafaaf ah, abulxusein axmed ibnu muxamed alkhafaaf annaysaburi alkhafaaf annaysaburi <clears throat> nacam waaya khafaaf wuxuu dhintay saddex boqol iyo shan iyo sagaashankii hijriga saddex boqol iyo shan iyo sagaashankii hijriga labadaa sheekh waa bukhaariyo khafaafe waxay wax ka wada qaateenayo sarraaj bal waxaad kala jartaa bukhaari wakhtigu dhintay iyo khafaaf wakhtigu dhintay saddex boqol iyo shan iyo sagaashan waxaad ka jartaa laba boqol iyo lix iyo konton nacam imsaa soo baxay hmm. fa bayna wafaatihima abu markaa yidhi sheekhu waxaa sida saxda ay tahay inay u dhexeeyaan boqol iyo sagaal iyo soddon ah, boqol iyo sagaal iyo soddon baa u udhexeeya walihaada de ha dhowto marka la sheegayo ee qofka mashaayikhdiisii la sheegayo waxaa ardaydii mashaaikhdii bukhaari iyo mashaayikhdii khafaaf waxaa lagu daraya saraaj ayaa lagu daraya la sheegaya idan hada culuwun cajiib saraaj sanadkiisu waa caali soo bukhaari sanaduhu caali soo wasaraaj sanaduhu cafwan walkhafaaf sanaduhu naazil qofka khafaaf wax ka qaataa nin wakti dambe sheekha soo gaaray bu ayuu de noqonaya wati dambe wax ka qaatay nin sheekha saraaja wakti dambe soo gaaray nin wax ka qaato noqonaya laakiin ninka bukhaari wax ka wariyey ee bukhaari can saraaj waa nin sanadkiisa culuwi cajiiba ah ku jira ah, waanaynu soo tilmaamay waman ishtaraka wa man ishtaraka waxaa ka mid ah waadii culimxadiista macrifatu man ishtaraka canhu inaad inaad barato qofkii ay ka wada qaateen canhu isaga fi riwaayati riwaayada xagga riwaayada inaani laba oo tabaacada ay kala fogaadeen maa bayna wafaatayhima ka saraaji oo wafaadkooda aad u kala fogyey ka saraajiba weeyaan sida miaal ahaan fa ina albukhaariya bukhaari rawaa canhu waxbuu ka wariyey wakada alkhafaafu khafaafna waxbuu ka wariyey mm-hmm. axmed ibn muxamed alkhafaaf annaysaburi isna arday ee saraaj wax ka wada qaatay waa bukhaari iyo khafaafe waxaa u dhexeeya wafaadkooda miatun wa sabcun wa halaasuuna sana ayaa u dhexeeya boqol iyo toddobiyo soddon sano aw akaru ama ka badan sida sacdaayna in boqol sagaal iyo soddon udhexayso waaye culimadu waxay yidhaahdeen waa waa min lataaif alasaniid wa min turafi culuwi sanad ayay ka mid tahay bacdu ahlicilmi waa waxaabay yidhaahdeen noocan barashadiisu anwaaculxadiiska ka mid maaha ah, ama wax jadwo oo badan ma laha khadiib lbakhdaadi raximah ullah waxa uu leeyahy kitaab la dhaha asaabiqu wallaaxiqu fii tabaacudi maa bayna wafaati raawiyeyni can shaykhin waaxid can shaykhin waaxid khadiib albakdaadi goor muu dhintay ikhwaan mata twufi khaiib nacam mata twufiya alkhatiib nacam Ah, afar boqol iyo saddex iyo lixdan ibnu cabdibar goormuu dhintay nacam isku sanad sana waaxida waxaa dhintay xaafidaani min xufaadi culamaai almuslimiin wa alxadiid xaafidu xaafidu almaqrib iyo xaafidu almashriq waay wuxu uri sheekhu waman lam yarwi canhu waman lam yarwi canhu waxaa ka mid ah anwaacdii culumi xadiista waa macrifatu man lam yarwi canhu qof inaad garato oo aad barato ciddii aanay qofkii aanay ka warin isaga ilaa waaxidun mooyaane oo min asaxaabati saxaabada ka mid ah halkan sheekhu waxa uu galay kitaabka intiisa dambe wax ku saabsan cinaayadii muxadisiinta ruwaadda xadiiska siday maaragtay taariikhdoodii iyo taarikh nololeedkoodii iyo warkoodii oo dhan ay u xifdiyeen iyo siday asmaadii u dabdiyeen wax ku saabsan asmaada sidii ay u dabdiyeen muxadisiintu wax ku saabsan ayuu sheekhu galay waxaa ka mid ah anwacda culum xadiiska nooc la dhaha alwixdaan alwuxdaan cafwan alwuxdaan alwuxdaan waa maxay waa ruwaad saxaabada rasuulka sala allahu alayh wasalam ka a ah ama taabiciintii ka a ah oo aanu qof qura mooye cid kaleba waxba ka warin waman lam yarwi garashada la garanaya man lam yarwi ciddi aanay ka warin canhu isaga ilaa waaxidun raawi keliya mooye oo min asaxaabati ka mid a iyo faman bacdahum ciddii ka dambaysay taabiciinti atbaacu taabiciinti yani waxa weyaan cala ikhtilaafi abaqaat ka muxamed ibnu safwaan muxamed ibnu safwaan alansaari ha waa saxaabi saxaabadii rasulka sal allah alay slam ka mid a ya muxamed ibnu safwaan sida muxamed ibnu safwaan oo kale weeyaan lam yarwi canhu isaga waxba kamay warin hayru shacbiy shacbi mooye cid kale waxba kama warin shacbi waxa layaa caamir ibnu shuraaxiil ashacbi taabicigaa quraa wax ka wariyey cid kale waxba kama warin waaya waxaa laga yaaba in isweydiiso oo faa'iidadiisu waa maxay faa'iidadiisu waxa weeyaan haddii haddii raawigaa raawi quri raawigaa aanu wax ka warinin ilaa raawi quri mooyaane ama sheekha aanu wax ka warin ilaa raawi quri mooyaane haddaanu saxaabi ahayn majhuul buu ahaanaya majhuul cayn buu noqonaya wuxuu noqonayaa cafan wuxuu noqonayaa yani majhuul ida lam yakun saxaabiyan fawaaidiisa waxaa ka mid a ah macrifat lmajhuuli ida lam yakun saxaabiyan haddii haddii aanu sheekhaa raawiga keliya uu mooyaane cid kale aanay waxba ka warin haddaanu saxaabi hayn ila saxaabadii waa cuduule hadduu taabici ama taabici taabici haddii la helo taabici qof qori wax ka wariye maalan tusaalahaan wahab ibnu khambash alkuufi wahab ibnu khambash alkuufi culimmadu waxay yidhaahdeen cid kale waxba kamay werin ilaa shacbi mooyaane lam yarwi canhu hayru shacbi shacbi un baa wax ka wariyey idan yabqa majhuulan ah, yabqa eesh majhuulan bacdu ahli اlcilmi waxa ay sheegeen waa markaynu idhaahno wahab ibnu khambash saxaabi maaha marka culimo badan baa jirta oo aad maqlayso ruwaad badan baa jirta oo aad maqlayso iyadoo culimadu leeyihiin waxba kama cid kale wax ka warisay ma jirto ilaa hebel mooyaane ilaa hebel mooyaane waman curifa wa man curifa waxaa ka mid ah anwaacdii culumulxadiiska macrifatu man curifa inaad garato raawigii lagu bartay biasmaa'in magacaan aw nucuutin ama sifooyin oo mutacadidatin kala duwan ka muxamed ibnu saaib waaba sida muxamed ibnu saaib alkelbi almufasir muxamed ibnu saaib alkelbi almufasir waxa weeyaan eh, ayuu yihi sheekhu sida kaasoo kale noocan waxaa la yidhaahdaa waxaa jira ruwaadda ruwaad asmaa badan oo mutacadida leh ama sifo sifooyin badan la siiyey kuniyooyin badan lagu kuniyeeyey marka waa inaad barato maxaan ka faaidaya waxaan ka faa'idayaa markuu asaaniiddii ku soo arooro ee mar kuniyadiisii lagu sheego mar magac magacayntiisi mid ka mida lagu sheego mar magac labaad uu leeyahy lagu sheego mar kunyo uu leeya lagu sheego mar laqabkiisii lagu sheego inaanan u malaynin inay dad kala duduwan yihiin ee aan ee aan fahmo inuu hal qof yahay waadix ikhwaan khaطأa masalada bacdu ahli اlcilmi اlkibaar ayaa masaladaasi yani waxa weeyaan ku khaطa'ay oo ruwaad ruwaadda ka mid ah oo marna laqabkoodii lagu sheegay marna isamkoodii lagu sheegay ayay laba qof u kala maleeyeen ama ruwaad laba magacaan lahay oo labadoodii magac marba mid lagu sheegay ama marna loo nisbeeyey aabihii marna awowgii loo nisbeeyeyba waxay moodeen inuu laba raawi kale yahay markaasaa lagu tacaquba saa lagu tacaquba akhtaada ka soo bixi karta waxaa ka mid a haddii aanad ruwaaddaa aqoonin magacaantoodii inaad u malayso marka xadiis uu soo arooro magiciisii lagu sheegay oo dacfigala maalan ninkaasi uu daciif yahay dabeedna xadiis kale soo arooro oo kunyadiisi lagu sheegay waa isaga laftiisii inaanaad odhan labada xadiis isxoojinayaan aanad u malayn inay isxoojinayaan laba raawi kale yihiin waadix ah, ishkaalaadka kasoo bixi karay ka midta maxamed ibnu saaib alkelbi buu sheekhu ka mihaaliyey raximah maxamed ibnu saaib alkelbi waa waxaa maxamed ibnu saaib alkelbi eh, ayuu sheekhu ka miaaliyey waxaanay culimadu tilmaameen sida ibnu salaax iyo rag lamid inuu yahay haada fanun cawiis wاlxaajatu ilayhi maasa baahida loo qabaana waa laga maarmaan inaad iska barato si aanad khata ugu dhicin oo qof qura aanad jamaaco kala duduwan u malaynin iminka miaal bal hadda qabso maxamed ibnu saahib alkelbi waa rajul ay culimada isku waafaqsan yihiin inuu daciif yahay waa axadu ducafa ma garata waa axadu aducafa maxamed waa la yidhaahdaa xamaadna waa la yidhaahdaa abunadarna waa la yidhaahdaa abu saciidna waa la yidhaahdaa abu haashimna waa la yidhaahdaa hadda ma garad abu haashimna waa la yidhaahdaa waay abu hishaam cafan abu hishaam muxamed ibnu saaib ibnu bishrina waa la yidhaahdaa soo maad garad marka maxaa ay sameeyeen mudalisiinta qaarkood mudalisiinta qaarkood waxay sameeyeen moxamed ibnu saaib alkelbi maadaamu nin daciifa yahay bay isticmaaleen xadaana abu nadr xadaana abu saciid caiyat alcawfi waxaa laga sheegay waa nin kalero isna daciife inuu odhan jiray xadaana abu saciid markaasa dad badan waxay u qaateen abu saciid alkhudri wa abu saciid alkhudri man huwa axaabi ha wa huwa yuriidu yuhimu an yuhima dalik inuu taa ihaamiyuu doonaya marka markaad aragtay isagoo mar sanad le xadaana abu saciid marna la leeyahay xadaana maxamed ibnu saaib mar kale aad aragto xadaanaa abunadr mar kale aad aragto xadaanaa abu hishaam waxa haddaad isla taqaano waxaanoo dhanba inay nin keliya yihiin de waxaad ogaanaysaa warku waa kuu cadi haddaad laakiin ruwaad kale duduwan u malayso dee waxaa laga yaabaa inaad ishkaal ay dhasho markaa sheekh wuxuu ihi ruwaaddan nucuudda faraa badan lagu sifeeyey haaliban culimmadu waxay idhahdeen ruwaadda nucuudda faraha badan lagu sifeeyey mudalisiintu hadday waa waxyaabaha meelaha ay ka faa'idaystaan waxaa ka mid a ah inay ruwaadda isticmaalaan magacaantoodii kala duduwaneed inay isticmaalaan litadliis tadliis waa soo marnay sooma ayib ishkaalaadka ay dhasho waxaa ka mid a ah, man curifa biasmaa'in aw nucuutin mutacadida haddii uu dhammaantood ay wada yihiin fiqaad ishkaal ma laha laakiin mararka qaarkood ayaa waxa magac ama sifo mucayana wada wadaagaya laba nin oo nina iqo yahay nina nina daciif yahay nina uu yahay maxay daciifu yahay waana ishkaal waay marka waxyaabaha fawaaidda barashadeedu leeda waxaa ka mid a ah inaanad qofka qura mutacadid u malayn inaad fahanto tadliiskii mudalisiinta inaanay iska kaa dhex gelin addaciifu wathiqa id ishtarakuu fii ismin aw sifatin aw nacti ha inaanay iska kaa gelin ya almnu min alishtibaah iyo almnu min tawahum alwaaxidi inayn iyo idhaaru tadliisi almudalisiin nacam culimadu kutub bay ka alifeen idaaxu lmushkil idaaxu lishkaal cabdilani alasdi baa leh muhimu awhaami jamci na nawxa iska leh khaiib bagdaadi raximah llah <clears throat> sheekhu wuxuu yihi wa macrifatu lasmaai asmaadii in la barto iyo walkunaa kunyooyinkii in la barto iyo walalqaabi alqaabtiiyo naanaysihii in la barto iyo wa macrifatu mufradaati dalika asmaada kuwooda mufradka ah ee aan wax metelo lahayn iyo kunyooyinka kuwooda mufradka ah ee aan maratay nooc lamida lahayn iyo alqaabta kuwooda mufradka barashadoodu iyaduna waxay ka mid tahay anwaacda culumta xadiista waman ishtahara ninkii ku caan baxay bilismi isamkii ku caan baxay oo ruwaadda ka mida ah inaad barato duuna alkunyati kunyadiisa aan ku caan bixin iyo wacagsi cagsigiisa inaad barato ruwaadda qaar baa magacayntooda ku caan baxay ruwaadda qaarkoodna oo aan kunyadooda laba aqoonba ama aanay mashhuurba ahayn iyagoo kunyo leh ruwaadda qaarkoodna waxay ku caan baxeen kunyadooda oo isamkoodaba lama yaqaano ama isamkooda waa mukhtalafun fiihi hadda ma garat waman waafaqa ninkii uu waafaqay ismuhu isimkiisu isma abiihi ruwaadda waxaa ka mid a ah, rag iyaga iyo aabbayaashood isku magacaana marka inaad barato waa laga maarmaan waayo haddee hadhow markaad aragto maxamed ibnu muxamed ibnu muxamed sad aad aragto waxaa laga ina istiraao war ninkii bahasha qorayey baa magacu maaragtay gacanta kaga dhacay maxamed keliya kasoo qaado laba xalif <laughs> ya inaad saas oran sheekhu halkan wuxuu yidhi asmaadii ruwaadda in la barto ruwaadda xadiiska waa cilmi dhan oo ka mid ah anwaac culum lxadiis kutub ciidda ka badan baana ahlu sunnu ka alifeen ahlulcilmi biadii ahlulcilmi bixadiis rasul sal la alay wasalam waxay ka alifeen ruwaaddii hiqaadda ahayd asmaadoodii iyo kunyooyinkoodii iyo alqaabtoodii kutub baa laga alifay ruwaaddii ducafadayd kutub baa laga alifay ruwaaddii kutubtaasi waxay u qaybsantaa saddex qaybood sidayn soo sheegnay kutub hiqaadoo keliya laga alifay kutub ducafada qore laga alifay kutub labada kooxoodba ay isku jiraan oo labadii kooxoodba jamcisay waxay u qaybsamaan si kale markaynu u qaybino kutub laga alifay kutub laga alifay ruwaad kutub mucayana ah maala saxiixulbukhaari ruwaaddiisoo keliya laga alifay ama saxiix muslim ruwaaddiisoo keliya laga alifay ama kutubu sita ruwaaddiisa ruwaaddoodo keliya laga alifay iyo ruwaad aan kutub mucayana ah lagu xidhin maaragtaad wahaa kada sheekh wuxuu leeyahy inaad barato asmaadoodii iyo nisabkoodii iyo maaragtay ciddii ay wax ka qaateen iyo ciddii iyaga wax ka qaadatay iyo culimada islaamku ee muxadisiintahay raawiga wixii ay ka yidhaahdeen jarxan aw tacdiilan maraawi maqbuulu riwaaya maraawi marduudu riwaaya maraawi bayna baynaba oo xadiiskiisu aanu min xayu lasl xujo ahayn laakiin hadduu shawaahid iyo mutaabacaad shawaahidii mutaabacadkan soo marnay sooma shawaahidii mutaabacad hadduu helo la qaadanaya kullu hada bayanuuhu raximahum llah balla culimadu waxay bayaamiyeen mashaayikhdii lagu murmay inuu raawigu wax ka maqlay ayay bayaamiyeen oo kutub ka qoreen fulaan hebel waxba ka maqlay mwaa laysku khilaafay maya hebel waxba kamuu maqli kutubmaraasiir kutub la dhaha maraasiir oo ruwaadda laga alifay ayay culimadu alifeen ah, waxay culimadu alifeen kutubulkuna kutub la yidhaahdo imaamu muslim iyo keyrkii waa kutub ka alifay oo maxaa laga iyo duulaabi iyo alasmaa walkuna ma garat maxay culimadu kunyooyinka ruwaaddii waxaa la sheegaya kunyooyinka kunyada maxaa la dhaha waa magaca ku bilaabma biabin aw ummin abu fulaan abu muxamed abu cumar abu sacad abu saciid abu hurayra hawlaay asmaadaasi waa kunyo markaas ruwaadda ruwaaddii kunyooyinkoodiina waa la waa la sajilay magacaan markaas waxaa lagu sheegayaa raawiga inta kunyadiisi la sheego ayaa waxaa la sheegayaa tarjamadiisii o dhan magaciisii haddii magac laysku waafaqsanya u leeyay haddii magaciisa laysku khilaafay inta laysugu khilaafay haddii kunyadiisu magaciisa tahay waxaa jira ruwaadda qaar magac waxa waa ah kunyadiisa magac kaleba looma yaqaano magac kaleba looma yaqaano kullu hada bayanuum raximah llah xifaadan lixadiisi rasuuli illaahi sala allah alay wasalam waay walalaab alqaabtu waa maxay laqab maxaa la dhaha maa dalla calaa esh calaa madxin aw damin waay culimadu laqab waxaa la idhaha waa wixii shaksi mucayana ku tusiya laakiin aan calam ahayn oo ama rifcu ku kutusinayaa ama wuxuu ku tusinayaa dica ayuu ku tusinaya waa wixii ama ammaan tusiya ama ku tusiya haddaynu si kale u tilmaanaa oo kooban alqaabtaasi markaasi waa in la barto muxadisiintu alqaabtiina way dabdiyeen oo waxaa jira alqaab mushtaraga waxaa jirta alqaab mufradaada inaad baratid cala sabiil mihaal waxay culimada xadiisku waxay idhaaheen rajulaani jaliilaani min almuxadisiin lazimahumaa laqabaani qabixaani laba nin oo aada u jaliil ah oo culimada muxadisiinta ka mid ah oo raggii dabdiga iyo xifdiga iyo cadaaladda ku caanbaxay ah ya waxaa laasimay laba laqab oo xunxun mid waxaa la idhaahdaa addaallu mucaawiya ibnu cabdilkariim addaal addaal bidaad min baabi waladaalliin hmm? ayib <clears throat> culimadu waxay idhahdeen mucaawiya ibnu cabdilkariim addaal lam yakun min addaaliina daaliinta ka mid maahayn yuhuud iyo nasraanana kama mid ahayn nin mubtadic oo kaafirana ma ahayn nin sunniya oo oo salafiya oo muxadis ah ayuu ahaa wainamaa qiila lahu daalun wainamaa dalla fi ariiqi maka ma ma ku ka lumay ama ku dhex lumay ya ku ka lumay markaasa waxaa loo bixiyey mucaawiyat dan falazimahu allaqab laqabkii waa laazimay ma aragta ada waaya naam kaasi waa mucaawiya ibnu cabdilkariim mucaawiya ibnu cabdilkariim waxaa jira raawi kale oo rawaadda ka mid ah oo isagana culimmadu tilmaameen inuu laqab waxa weeyaan sidaa u dhib badan ama laqab yacni xumi isagana uu laasimay isagana uu laasimay laqabkii baan iloobay magacii waa garanayaa ayib waxa uu ka labaadna waxaa la idhahdaa muxamed ibnu cabdillaahi addaciif maxamed ibnu cabdillaahi addaciif waxaa laga yaabaa markaad saa u aragto inaad istiraho addaciif maxaa looga jeedaa inuu daciif yahay ha laakiin culimadu waxay dhaheen lam yakun daciifan fii xadiidihi wa inamaa kaana daciifan fii jismihi nin jimri yar buu ahaayo ya saa awgeed baa daciif loogu bixiyey maxamed ibn cabdillahi maxamed ibn cabdillaahi addaciif lam yakun daciifan fii xadiidihi wainamaa kaana daciifan fii jismihi marka culimadu waxay dhaheen rajulaani jaliilaani min almuxadisiin lazimahumaa laqabaani qabiixaani waxaa la mida walaalayaal muxamed ibnu lfadl asaduusi muxamed ibnu lfadl asaduusi axadu aimati alxadiis abunucmaan asaduusi waa rajulu jaliil fi lcilm waxaa la yidhaahdaa isna laqab baa yani Eh, inta lagu tilmaamaa caarim buu caan ku yahay caarim caarim mataqana wuxu yahay macneheedu waa kii fasaadka badnaa ya walihaada muxadisiintu waxay odhan jireen markay wax ka waranayaan ragga qaarkood waa aad bay masaladaa way way way way way ka dadafayn jireen waxay odhan jireen xadahanaa abu nucaym moxamed ibnu fadl saduusi caarim walam yakun caariman ama wa kana baciida min alcaraamati ama wa kaana rajula saalixan baciida min alcaraamati saasa ohan jira idan inaad alqaabtaa barato mufradaadkeedana aad barato mufradaadkeeda nacam aada barato waa shay aada iyo aada muhim u ah waxaa jira yani kutubta maala ala sabiil misaal kutubta asmaada laga qoray way fara badan tahay kutubta laga qoray alkuna alkuna walasma duulaabi baa leh imaam muslim wuxuu leeyay kitab la dhaha alkuna walasmaa ibnu cabdilbar wuxuu leeyay kitab la dhaha alistighna fi macrifati alistighna fi macrifati almashhuuriina min xamalati alcilmi bilkuna dahabi wuxuu leeyay kitab la rafcu niqaab can ilkuna walalqaab rafcu niqaab niqaabka in laga qaado oo la kashfiyo kunyooyinki iyo alqaabti marka waa inaadeen waa inaad maaragtay saas ugu dadaalo qofku anwaacdii culumulxadiiskana dee ka mid bayta sida ayaa culimadu sheegeen sheekh wuxuuna yidhi wa macrifatu mufradaati daalika inaad garato asmaada mufradka ah subxaan allah macluumadan dayday halkan bay ku qornay maba iga fogeynba waay macrifatu mufradaati daalika ah waxa weyaan asmaada asmaa baa jirta hariiba ha ayaa jirta inaad asmaada qariibkaa barato ya dee waxa ay way way kuu faa'iideynaysaa way kuu faa'iideyneysaa cilmi baad ka faa'iideysaa waxaad ka faa'iideysaa inaanay kaa ishkaal gelin mufradaad ama alqaabta mufradaadkeedii ama kunaaga mufradaadkoodii inaad barato waxa weeyaan iyaduna waa mid laga maarmaan ah iyaduna waa mid laga maarmaan ah asmaada maxaa ku badan axmed soo ma axmed baa asmaada aada ugu badan laakiin haddaad markaad ruwaaddii xadiiska ku aragto nin la nin la yidhaahdo ajmad ibnu cujiyaan hada ismun hariib soo ma haadaa ismun hariib ya ajmad ya ibnu cujiyaan waay markaad riwaayaddii xadiiska ku aragto nin la yidhaahdo abulcubaydayn cubaydayn abulcubaydayn waa kuniya qariiba mucaawiya ibnu sabra min asxaabi ibn mascuud weeyaan ba culmadu min asxaabi ibn mascuud alqaabta qariibka ah waxaa ka mida ah maalan safiina mawla rasuuli illahi sal alla alay wasalam ya safiina mawla esh rasuuli sal alla alay slam waxaa ka mid ah asmaada qariibkaa muayan muayan bia muxamed ibnu cabdilaahi alxadrami wuxuu laqabku caan ku yahay muayan kadalika maxamed ibnu jacfar wuxuu caan ku yahay maxay undar undar waxaa ka mid ah eh, mushkudana mushkudana ya waa amilada ay culimadu sheegeen min alasmaa alariiba almufrada waxa weyaan alqaabta mufradka aynu ka mid yihi mushkudana waay mushkudana waxaa ka mid a magacanta qariibka ah sandar sandar bisiin waxaa ka mid a abu sanaabil waa laqab ariiba ya abusanabil ibnu backak ya xadiisu faatimata bintu qays oo ninkii faatimata bintu qays ku lahaa wallahi maad ciddo bixin ya ma garat ninkii saa ku wey wa abisanabil wa mushkudana ahlucilmiga qaar baa mushkadana u qoray laakiin dabdigan anigu arkay culimadu sheegeen waa mushkudana bidami lkaaf mushkudana waa maxay waa kii uduga badnaa yaa loo bixiyey waxaa la odhan jiray raawi la dhaa abi cabdiraxmaan cabdilahi bni cumar aljucfi cabdilahi bni cumar aljucfi laqabka u caanka ku ahaa waa mushkudaana nin ninbaa wuxuu ku yidhi man samaaka mushkudaana n mushkudaaniyaa kuu bixiyey mushkudaanadana culimadu waxay dhaheen miskiga weelka lagu shubo ama xabatu aw xabatu yani miskiga xabadiisa ayaa mushkudaana la dhaha ima waa uduga laftiisii ama uduga shiigii lagu shubay dabeedna wuxuu yidhi markii lagu yii yaa saa kuushe markii lagu yidhi cabdilaahi bni cumar aljucfi markii lagu yii mushkudaani yaa kuu bixiye wuxuu yidhi ra'aanii abu nucaym wa hiyaabii nadiifa abu nucaym baa arkay iyadoo dhar nadiifa aan ah sito wa raa'ixatii ayiba udug wanaagsanina iga soo kamkamaayo markaasu wuxuu igu yidhi maa anta ilaa mushkudaana fabaqiyat calaya buui halkiiba iga raacday ah, halkii ayay iga raacday marka waa sidaas waa sidaas <clears throat> wuxuu yidhi sheekhu waman ishtaara ninkii ku caanbaxay bilismi isabkiisa ku caanbaxay inaad baratee ruwaadii ka mid a duuna alkunyati kunyadiisa aan ku caanbixin ah, oo cala sabiil mithaal ruwaad badan baa magacooda ku caanbaxday oo kunyadooda aan la aqoonba anas ibnu maalik miyaa taqaanaan kunyadiisa haadaa mashhuurun beesh biismihi radia allahu canhu kadalika salman alfarisi salman alfarisi waa mashhuurun beesh waa saxaabiyun mashhuurun biismihi kunyana wuu leeyahay laakiin maxaa kunye abu cabdillahi baa la idhaha wa yuqaal lahu sulman eh, salman alkheir anas bnu malik waxaa la dhaha abu xamza anas bnu malik maxaa la dhahdaa abu xamza wa cagsu iyo cagsigiisa oo cagsigiisa waa maxay ninkii kunyadiisa ku caanbaxay kunyadiisibuu ku caanbaxay walow isam baha yeesho ama kunyadiisu ku caan baxay isamkiisuna waa mukhtalafun fiihi alaan abu hurayra radi allahu canhu mashhuurun beesh bikunyatihi abu bakr radi allahu canhu mashhuurun beesh abu bakrin sidiiq mashhuurun bimaada bikunyatihi maca anahu ism mutafaqun caleyh leeyahay haakada sheekhu wuxuu yihi wmacrifatu man waafaqa ismuhu isma abihi inaad barataan waacdii culi maxay iska magan ah. ruwaadda ciddii magacoodu iyo magacaa waalidkii ay iswaafaqeen oo yaa ka mid a ah. xasan ibnu xasan nacam macrifatu man waafaqa ismuhu isma abihi waxaa ka mid a ah xasan ibnu xasan ibnulxasan ibnu cali ibn abi aalib u fiirso xasan ibnu xasan ibnu ibnu cali bn abi aalib alhaashim alqurashi marka waxaa laga yaaba markaad saa u aragto inaad tiraao war waxaanu xasani malaa ma jire ya malaa waa ya sina hadal magacan ishkaal baa galay hmm. magacan ishkaal baa galay ayib muxamed ibnu muxamed ibnu muxamed ibnu axmed ibnu cabdillaah waa ibnu sayid innaas waa caalimka caanka ah ee la ydhaha ibnu sayid innaas magaciisa waxaa la dhaha muxamed ibnu muxamed ibnu muxamed ibnu axmed ibnu cabdilaahi almacruuf bibni sayid innaas ha muxadisiintu ictanow bi hada xataa laa yashtabiha calayk xataa laa tadunna ana fi sanadi halada waay nacam wahaa kada wuxuu sheekhu yidhi wamacrifatu wlmu'talifi wlmukhtalifi waxaa ka mid ah anwaada culimuxadiiska macrifatu lmu'talifi wlmukhtalifi inaad garato asmaada inteeda mu'talifka ah iyo inteeda mukhtalifka ah almu'talif wlmukhtalif iyo wlmutafiqi inteeda mutafiqa eh, wlmutafiqi wlmuftariqi iyo mutafiq iyo muftariqa inaad kala barato inaad barato wamaa tarakaba minhumaa iyo wixii labadaa ka dhex samaysma wlmutashaabihi asmaada teeda mutashaabiha inaad barato wlmansuubi ninkii loo tiiriyey ilaa hayri aabihi aabihii cid aan ahayn loo tiiriyey inaad barato ka jacfar ibnu xamaama ayib almutalif wlmukhtalif waa maxay almu'talif wlmukhtalif waxa weeye matafaqa fi lkhai suuratuhu matafaqa fi lkhai suuratuhu waاkhtalafat fi lafdi siiqatuhu almu'talif waalmukhtalif waa nooc asmaada ka mid ah ama min waa anwaac culum almutacaliqa biasmaai ruwaat nooc ka mida wey mu'talif iyo mukhtalif magacu saasuu wada socdaa maxaa looga jeeda markaa waxaa looga jeedaa aan aan kuu macneeyo waa magacaan xagga suuradda iyo qoraalka iskaga mid a laakiin dhawaqa ku kala duwan dhawaqay ku kala duwan yihiin waay waa maxay matafaqa fi lkhai suuratuhu matafaqat fi lkhai suuratuhu waاkhtalafat fi lafdi siiqatuhu min alasmaa waa maxay waa salaam iyo salaam ma aragtaada salaam iyo salaam qoraalka ma isku mid maaha weliba haddii dee waktiga horena lama lama xarakayn jirin dee maaragtay <clears throat> asmaada salaam iyo salaam maxay ku kala duwan yihin a shadaday ku dawan dhawaqay ku kala duwan yihin soo ma a almu'talif waalmukhtalif bay ula baxeen muxadisiintu waxaa la mid ah waxaa la mid ah zubayd iyo zabid zubayd iyo sabiid maxay ku kala duwan yi xarakada soo ma waxaa ka waxaa la mid ah xibbaan iyo xayaan ya wahaakada mm-hmm. wahaakada waay hada almu'talif walmukhtalif culimada qaarkood waxay yidhaahdeen ashaddu tasxiifi waa caliy bnu madiniya ashaddu tasxiifi maa yaqacu fi lasmaai tasxiif waxa ugu xun soo tasxiifka maynu odhan waa shay madmuuma waxa ugu xun maa yaqacu fi lasmaa leesh haddaad kuwa ka horaysa akhriya haddaad kuwa ka dambaysa akhrida miyuu kuu sheegaya low qarayta maa qablahu wa maa bacdahu mumkin tusaxiixu la walihada culimadu talaqi wey lanna waa shayun laa yadkhuluhu alqiyaas asmaada waay salaam culimada qaar baa waxay yidhaahdeen culimada qaar baa sameeyey dabdi oo waxay sheegeen yacni salaam kulluhu waa mushadad ilaa shan mooyaane magaca salaam la yidhaha ruwaadda xadiiska oo ruwaadda xadiiska ee magacooda salaam ku soo arooray kulluhum waa bitashdiidi illaami ilaa khamsatan shan mooyaane shanta waxaa ka mid ah saxaabiga la dhaha cabdillaahi bnu salaam aabihi waa bitakfiif markaa marka haddaad tiraahdo can cabdillaahi ibnu salaam khalaas muxadisiinta waxay ku qorayaan inaad saaxibu tasxiifta ma aragtaa waay lbukhaari wuxuu leeyahay Eh, macalin macalimiintiisa ka mid oo ah maxamed ibnu salaam la ydhaha culimadu waa waa bitakfiif illaam isaguna isaguna waa maxay waa bitakfiif illaam waaya wahaakada culimadu waxay dhaheen salaam meel kastaad ku aragto waxaad u akhridaa bitashdiid illaami ilaa shantaa magac mooyaane waa dabdi waa waa dabdi waay <clears throat> bushri iyo bishri cafwan bishri iyo iyo busri way isshabahaan soo ma waana laba magacoo la isku qaldi karo culimadu waxay idhahdeen bishir kulluhu bikasri lmuwaxadati wa iskaani lmucjama ilaa arbacatan waa baaun fashiimun bacduna waa maksuuro waa bishri ilaa afar magac mooyaane cabdulaahi bni busr oo saxaabi ah busr bni saciid busr bni cubaydillah oo taabiciya busr bni muxjan adayli waa sida waay culimadu kutub bay ka alifeen baabkaasna almu'talif wlmukhtalif daaraqudni baa leh almu'talif wlmukhtalif waxaa leh cabdilqani almaqdasi kadalika waxaa jira kitaab uu leeyahay eh, alimaamu eh, alkhaiib oo la dhaa almu'talif takmilat almukhtalif waxaa jira kitaab la mushtabih lasmaai wnisba dahabi baa leh waxaa jira kitaab runtii khulaasatu hadihi eh, maarata kutub lagu ururiyo o la lmuntabih fi taxriir mushtabih alxaafid ibn xajar alcasqalani raximah llah wlmutafiqu wlmuftariqu waa kamida asmaadii mutafiq iyo muftariq waa maxay mutafiq iyo muftariq waa maxay waa matafaqa khauhu wa lafdu matafaqa khauhu wa lafdu waftaraqat musamayaatu waftaraqat musamayaatu waa magacaan qoraal ahaan iyo dhawaaq ahaanba isku mid ah laakiin xaggey ku kala duwan yihin dad kala duduwan baa leh dad kala duduwan baa leh waana nooc ka mida ah maaragtay anwaacda ku tacalluqda anwaacda muhimka ah ee ku tacalluqda asmaada ku tacalluqda calaa sabiil mithaal haddaynu mithaal keenno waxaa ka mid ah khaliil ibnu axmed khaliil ibnu axmed waxaa taqaanaa nidaamkii caana khaliil ibnu axmed alfarahidi soo ma culimadu waxa khaliil ibnu axmed lix nin baa la yidhahdaa ah markaa khaliil ibnu axmed xaggii khadka iyo qoraalka iyo xaggii dhawaqaba waa isku mid soo maa nacam laakiin maxay ku kala duwan yihin musamayaadka ku kala duwan yihin culamada qaarkood waxay dhaheen axmed ibnu jacfar waa arbacatun mutacasiru afar nin oo isku casriya ayaa nin walba waxaa la yidhahdaa axmed ibnu jacfar marka kala barashadooda soo muhim maaha waxaa laga yaaba nin inuu daciif yahay nin inuu iqo yahay nin inuu saduuq yahay inay dee maraatibta ku kala duwan yihin ah. isku casri inay noqdaana waa sii ishkaal ma <clears throat> aragta waana taa ay <clears throat> muxadisiintu waktiga badan geliyeen waaya <clears throat> waxaa jira bay culimadu idhaahdeen laba nin oo labadaba la yidhaha maxamed ibnu cabdillahi alansaari maxamed ibnu cabdillahi alansaari waxay wadaagaan magicii iyo magicii aabba iyo nisbadiiba waa wadaagaan soo ma nin waa sheikhu lbukhaari oo waxaa la dhaha maxamed ibnu cabdillaahi ibnu muhana albasri ninna waxaa la dhaha maxamed ibnu cabdillahi ibnu ziyaad alansaari albasri marka kala barashada ragga isku casriga ah ee magacaantoodii mutafiqa tahay fi lafdi wasiiqa ya khadka iyo lafdigaba ay siiqada ku tahayna barashadoodu waa nooc muhima waada culimo xadiiska ka mid a waanay culimmadu aada iyo aada ayay waxay u saareen ayay cinaayo u siiyeen oo khaiib baqdaadi wuxuu leey kitab almutafiq wlmuftariq tara bacda ahli cilm waxay sheegeen khaiib baqdaadi raximah llah maa min nawcin qala nawcu min anwaaci culum xadiis ila wa allafa fiih bay culmadu nooc anwaacda culum xadiiska ka mida ah, ma jiro ilaa waxbuu ka beyna ah, sida badan marka faa'iidada barashadiisa ailada waa maxay almnu waa dabd mni almnu min alabsi labsiga inaad ka baxdo oo magacii aanu kaa ishgaal gelin oo aanad u malaynin dad badan qof keliya aanad u malaynin dad badan waa inaanad u malayn maxay dee qof keliya sheekhu wuxuu yidhi wamaa tarakaba minhuma waa inaad barato wixii mu'talif iyo mukhtalif iyo mutafiq iyo muftariq ka tarakubay oo maxaa ka mid ah waxaa ka mid a ah laba m waxaa ka mid a ah maalan cala sabiil mithaal laba raawi oo isku magaca iyagu laakiin magaca aabbahood ayaa dhawaqa ku kala duwan muxamed ibnu caqiil iyo muxamed ibnu cuqayl ya muxamed ibnu caqiil annaysaburi iyo muxamed ibnu cuqayl alfiryaabi magacii bay iskaga mid yihin lakin xaggii ku kala duwan yihin labada magac qoraal ahaan waa isku waa aad aad bay isu shabahan laakiin dhawaqay ku kala duwan yihin magaca labaad bay dhawaqa ku kala duwan yihin wamaa tarakaba minhuma wlmutashaabihu mutashaabiha barashadiisii baa kamida buu sheekh uri mutashaabih waa maxay waa magac waa laba magac oo oo labada magacna waa kala duwan yihiin waxaa kaloo labada magac iyo labada magacee waali labada waalidba waa kala duwan yihin laakiin shabah baa ka dhexeeya suu shabah uga dhexeeya xagga qoraalka ayay iska shabahaan waa cabaas iyo cayaash cabaas iyo cayaash dee qoraalka way isu eegyihin soo ma laakiin dhawaqa way ku kala duwan yihin dhawaqa way ku kala duwan yihin cabaas iyo cayaash soomaad garan marka kuwaana inaad baratid mutashaabihiina inaad baratid mutashaabih waxa weeyaan maa xasala alikhtilaafu fiihi fi lism walikhtilaafu fi ism alab isamka raawiga iyo isamka aabbaaba way kala duwan yihiin laakiin shabah qawiya ka dhexeeya ya <clears throat> eeg cabaas iyo cayaash mid kasta aabihii waxaa la dhahaa alwaliid cabaas ibn lwaliid iyo cayaash ibn lwaliid ayaa la dhahdaa soomaad garan ibn lwaliid marka si aanad qalbi u malaynin iyaduna waa muhim culimadu waxay ka alifeen kutub waxaa ka mid a ah kutubta laga alifay talkhiisu almutashaabih fi rasmi khadiim albaqhdaadi baa leh iyo rafcu lirtiyaab fi lmaqluubi min alasmaai walansaab isagana khatiibka laftiisa ayaa leh raximahum llah sheekh wuxuu yihi wlmansuubu ilaa hayri abiihi waxaa ka mid a anwacda culum xadiiska inaad barato qofkii loo nisbeeyey cidaan aabihi hayn ka bilaal ibn ximaama ibnu xamaama cafan ibnu xamaama wey inaad isagana barato ruwaad badan waxaa dhacda in loo nisbeeyo cidaan aabbihi ahayn saxaabiga waxa aad arki waanay ku badan ruwaadda masaladaas ruwaadda aad bay ugu badantay ruwaadda aad bay ugu badantay shuraxbiil ibnu xasna shuraxbiil ibnu xasna iyo cabdillaahi ibnu buxayna iyo ismaaciil ibnu culaya iyo mucaad iyo mucawad ibna cafra mucaad wa mucawad ibna cafra kullu haaulaahi cidda loo nisbeeyey oo hooyooyinkood nusibu ilaa man ilaa ummahaatihim marka waa nusiba ilaa ayri cid aan in baa loo nisbiyey bilaal ibnu xamaama waa bilaal ibnu abi rabax waa bilaal ibnu abi rabax saxaabiyu muadinu rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam mararka qaarkood waxaa dhacda in qofka loo nisbeeyo ayeydi bashiir ibnu alkhasaasiya saxaabi lama idhahdo saxabada rasulka ka a waxa weeyaan waa nusiba ilaa jadii bay culimadu yidhahda ruwaadda jadkooda loo nisbeeyey waxaa ka mid a ah ku caanbaxay ibnu jurayj soomaalida maxay dhahan ninkii magacaa baa kugu yeedho maay maxay ku dheh magaca ha jiro ibnu jurayj magaciisa ma taqaanaa waa cabdilmelik ibnu cabdilcaziiz ibnu jurayj cabdulmelik ibnu cabdilcaziiz ibnu jurayj jurayj waayo markaa waa wowgi ibn abi leyla waa rajul mashhuura ruwaadda xadiis ka mid ah waa muxamed ibn cabdiraxmaan ibn abi leyla ibn abi diid waa kadalik wahaakada wahaakada waa mansuub ilaa hayri abi mansuubun ilaa hayri abi mararka qaarkood ayaa qofka waxaa loo nisbeeyaa cid aan aabihii ahayn oo sababi ka dhaxayso oo aanay nasab ba wadaagin xasan ibnu dinaar dinaar waa waa ninka qabaa hooyadii leanna isagu dee la koray marka xasan ibnu dinaar baa loo bixiyey magaciisa saxda waa xasan ibnu wasil baa la yidhahda xasan ibnu wasil wahaakada muxadisiintu ictanuu haadaa kulluhu meel bay saareen qof beledaan beledkiisa ahayn loo nisbeeyey qof loo nisbeeyey qabiilkiisii qabiilaan ahayn qof loo nisbeeyey aabihii cidaan ahayn qof loo nisbeeyey awowgii qof loo nisbeeyey shaqo uu leeyahay kullu haadaa xoogaysa arrin muxadisiintu maa taraku shaya yushkil kulluhaana waxay ku ilaalinayaan xadiiska nebiga alayh isalaatu wasalaam wnisbatu iyo nisbadii barashadeeda alatii yasbiqu ila alfahmi minha shayun wahiyo bikhilaafi kaabi mascuud albadri wallahu subxaana wa tacala aclam axkam وبالله جل وعلا التوفيق